alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed baabkii hore arkaanta qiyaaska markuu ka hadlaayey rukniga ugu dambeeyo afraad tusaalaha uu u tusaaleeyey kalqisaasi uhbita fi lqatli bilmuhaqali ilxaaqan lahu bilqatli bilmuxadad jaamica ma sheegin waxa uu yidhi waxa u tusaale ah sida qisaasta waa xukunkii uhbita fi lqatli bilmusaqal waxaa lagu sugay dilka musaqal shay culus oo malaasan wax lagu dilo ilxaaqan lahu haleeshiin la haleeshiinayo daraaddeed bilqatli bilmusaqal waxaan markii filayaa inaan idhi inuu bima yaqtulu haaliban oo waxaa ka dhexeeya mid waliba haaliban buu wax dilaa laakiin tacbiirka ay ka cabiraan laba tacbiir bay ka cabiraan culammadu qadima waxay ka cabiraan lijaamici annahu qatlun qatlu camdin cudwaan inuu yahay yani qatli camdiya oo cudwaan ah bimacnaa xadgudub ah dil badrheedh wax loo dilaayo xadgudubna ah taasaa lagu kulminaya qatli camdi ah oo cudwaan ah baa kulminaya labada mid walba bacdina waxay ka cabiraan lijaamic اlismi bacdi saa ka cabira waa jiraan qiyaasudalaalaha markay sheegayaanna waa u tusaaleeyaan laakiin labada tacbiir waxa fiican inuu yahay qatli camdi oo cudwaan ah jaamicaas in lagu kulminayo daraaddeed waayo ashyaa ismigu ka dhalanayo oo haddana qisaasi aynay ka imanayn baa jirta sida dilkii shibhulcamdiga ahaa oo kale ismi waa ka imanaya haddana qisaasi ka iman mayso marka bima yaqtulu haaliban qatliga camdiga ee cudwaanka ah waxyaalahay ku dabdiyaan bay ka mid aaniyan soo jirray shuruudihii qiyaaska shuruudaha qiyaaska loo shartiyo waxaa ka mid a ah shuruudo faraca loo shardiyo shuruud اlfarci wa waa loo shartiyaa fi lfarci faraca waa maqiiske shardaani laba sharti baa loo shardiyaa o wujuudu cilaة اlasli fiih cilada asalku inay ku sugan tahay faraca gudihiisa waa loo shardiya liannaha manaatu tacdiyati alxukmi ilay waayo xukunka gudbintiisa faraca loo gudbinayaa waxay ku xidhan tahay cillatul asligu cilladii asalku inay faraca ku sugan tahay bay ku xidhan tahay manaad waa xidhnaansho waa min annawt baa laga keenay nawtkuna waa xidhnaanshaha cilladana laqabada loo isticmaalo waxaa ugu badan lafdiga manaa makaanu nawdi اlxukmi waa meeshu xukunku ku xidhnaa laba anlaa yakuuna mansuusan calaa xukmi waxaa kaloo loo shartiyaa in xukunkiisu mid la nasgareeyey oo nas lagu sheegay waa inaanu ahayn oo xukmulfarci haddii nas lagu sheego oo aayad qur'aana ama xadiis nebi sheego in la yidhahdo qiyaas baa xukunka loogu keenay uma baahna fain kaana lam yaxtaj ilaa qiyaasihi ilaa calaa hayri fain kaana hadduu ahaaday xukunka faracu mid mansuus ah oo nas lagu sheegay lam yuxtaj ilaa qiyaasihi calaa hayri looma baahna in hayrkii looga qiyaas qaato ama lam yaxtaj uma baahna ilaa qiyaasihi calaa hayri shuruudihii faraca mu'alifiintu waxay ka sheegeen raximahum ullah laba shardi shardiga koowaad waa in ciladii xukunka asalku ku sugnaaday waa inay faracana ku sugan tahay oo haddii ciladii xukunka asalku ku sugnaaday asalka waxaa loo jeedaa maqiisu calayhigee cilladuu ku sugnaaday haddaynay ku sugnayn faraca in qiyaas xukunka loogu sugo faraca ma dhici karto waayo sababtii xukunku ku xidhnaa waa la waayey mar haddii manaadul xukmigii laga waayey xukunkii in qiyaas loogu soo gudbiyaa ma dhici karto shardiga labaad waxaa loo shardiyaa waa inaanu ahayn mansuusan calaa xukmi taa hore aan tusaalayno maala cala sabiil mihaal hadduu ruux yidhaahdo qaadku waa xaaraan qiyaasan cala alkhamri qiyaasan khamriga uga qiyaas qaadanayo xaaraan ku noqday khamriga maxaa loo xaaraantinimeeyey waa liiskaari inuu wax sakhraamiyo daraaddeed masalan ciddii u qabtay inaan iskaarkii ku sugnayn qaadka wuxuu odhan karaa qiyaaskaagaasi saxiix ma aha waayo manaatu alxukmi fi lasli oo ah iskaarkii baan faraca oo maqiiska ah ku sugnayn oo qaadka ah waqaadkii wax mas kharaabiyo marka sabab kale inaad ku xaaraantinimayso waa halkeede laakiin iskaar waa muskir inaad ku sakhraamaysaa meesha ma taal qaadku inuu xaaraan yahay shaki kuma jiro laakiin waxaynu u miaalinaynaa lifahmi alqaacida mas'alada in la fahmo ayaa markaa loo misaalinaya marka ciladu hadday faraca ku sugnayn faraca haddaynay ku sugnayn cillatu xukmi اlasli ma dhici karto xukunkii in loo gudbiyo faraca marka ilaaba ilaa waa inay cilladu siday ugu sugnayd asalka waa inay farcana ugu sugantay ciladu asalka ku sugnayd waa inay farcana ku suganta shardiga labaad waa inaanu ahayn mid xukunkiisii la nasgareeyey haddii aayad ama xadiis lagu sheegay xukunka mas'aladaasi ay leedahay qiyaas in xukunka lagu keena uma baahno qiyaas xukunkii khilaafsan la nasgareeyey inaan la samayn karin waa la isla ogoliyey oo wuxuu noqonayaa yani qiyaas nas ka hor imanaya qaacidaduna waxay tahay laa qiyaasa maca anasi qiyaas ma jiro nasla jirkii qiyaaska naska khilaafayna wuxuu noqonayaa qiyaas fasid اlictibaar wاlkhulfa linasin aw ijmacin daca fasaada اlictibaari kulu man waca khilaafka qiyaasku khilaafo nas ama ijmaac waxay culammadu dhammaan ku magacaabeen inuu yahay qiyaas fasid اlictibaara saasay ku magacaabeen bimacnaa tixgelinta la tixgelinaya la ictibaarinayaa faasid ah waayo nas buu ka hor imanaya ida jaءa alaharu baطla الnadar haddaba ma la samayn karaa qiyaas naskii waafaqaya cibaarada mashaayikhdu waxay ku iطlaaqan tahay inaan qiyaasba lala iman karin laa muwaafiq walaa mukhaalif hadday masaladu mansuuso tahay waayo waxay ku tacliiliyeen oo ku sababeeyeen haddii masaladu mansuus tahay qiyaasu looma baahna oo laga maarma sidaan gagabaysi loogu baahnayn oo kale ay ka dhigan tahay iyadoo biyo la haysto ya waxa keensatay lagama maarmaan baa keensatay in lagama maarmaan qiyaasku noqday dee wax lagaga maarmaan yaalla mar hadday mansuuso tahay waa siday culamo badani ay tilmaamaan laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa la diidayaa qiyaaska mukhaalifka ahe ee naska khilaafaya e ee xukum naskii khilaafsan lagu sugaye laakiin qiyaas muwaafiqah oo naskii waafaqaya dhib male waxaanay noqonaysaa min baabi tacaadud اladila waa adiladii oo isa sii kaalmeeyey oo isa sii xoojiyey saasoo kale ka dhiganta taasna waa tay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan iyadoo taa ay ku dareerayaan masaaisha qaarkood markay sheegayaan masaladan waxaa u daliila alkitaab wاsunna واlijmac wاlictibaar afar wax baa u daliila kitaabka qur'aanku daliil buu u yahay markaasay aayad sheegaan sunnada nebigaa u daliila markaasay xadiis sheegaan ijmaaca u daliila ictibaarkaa u daliila ama alqiyaas asaxiix marka qiyaaskaa ay sheegayaan waa qiyaas muwaafiq linnas marka mar hadduu naskii waafaqayo macnihii naska lagu sugay ee nasku sheegay qiyaaskuna uu waafaqsan yahay waxba ka bi'in maayo tacaarudna meeshii ma yaallo markaa ta noocaasoo kalea dhib kuma sugna aalian shuruudu xukmi اlasli xukunka asalka shuruuddiisa baa halkana lagaga hadlaya wa fii xukmi اlasli waxaa loo shardiyaa xukunka asalka shardaani laba shardi baa loo shardiyaa kow an yakuuna alfarcu musaawiyan lahu fi lasli waxaa loo shardiyaa inuu faracu ahaado mid la siman xukunka kula siman fi lasli asalka gudigiisa oo siduu asalka ugu sugnaa xukunkaasi waa inuu farcana ugu sugan yahy ka qiyaasi alurzi waa in sida bariiska in looga qiyaasto cala lburi burka looga qiyaasto fii taxriimi riba riba alfadli inay gelayso looga qiyaasto oo burka marka bur lagu iibinaayo waxaa loo shardinayey waa inuu noqdaa mislan bimislin yaddan biyad sida axaadiistaba ku so aroortay bariiskii isagu mansuus ma aha laakiin haddii beriis beriis lagu iibinaayo waa inuu noqdaa mislan bimislin yadan biyad haddii kale waxay noqonaysaa riba fain zaada aw istazaada faqad arba fain kaana alxukmu fi lfarci asyada minhu fi اlasli hadduu yahay xukunku fi lfarci farca gudihiisa asyada minhu mid dheeraad ka fi lasli yani asalka gudihiisa bimacnaa xukunku siduu ugu sugan yahay faraca hadday dheeraadka leedahay siduu asalka ugu sugan yahay aw anqasa ama uu noqdo mid ka nuqsaansan oo xagga nuqsaanta ka xiga lam yasixa alqiyaasu ma asaxayo qiyaasku ka an yakuuna xukmu اlasli waa sida inuu noqdo xukunka asalku alwujuuba waajibnimo wa xukmu lfarci faraca xukunkiisuna annadba sunnanimo uu noqdo aw ilcas ama sidaa eh, lidigeeda uu noqdo oo xukunkii markaa asalkuna uu yahay nadbi sunnanimo xukunka faracuna uu noqdo wujuub ta noocaasoo kale qiyaaskuma asaxay shardigan waxay culammadu ka tilmaamayaan qiyaaskii waxaa loo shardiyaa xukunka asalka laga soo gudbinayo ee faraca loo soo gudbinayo ama xukunka faraca laga haleeshiinaayo xukunka asalka laga haleeshinayaa waa inuu isla xukunka leeyahay waa inaanu ziyaadiyo nuqsaan kala lahayn ee hadduu dheeraad kale leeyahay oo kala duwan yahay qiyaas ma geli karo isla xukunkaa laftiisa waa in farca loo gudbiya asalka ku sugan hadduu masalan ruux yidhaahdo mas'alo xukunkeedu xaaraan yahay baan mas'alo kale uga qiyaasanaya oo la yidhaahdo oo uu yidhaahdo masaladaasi waxay ahayd muxarama laakiin cala alaqali tanan qiyaaska uu gudbinayo xukunka waxaan ka dhigayaa makruuha mid la karaahiyeystay waxaa la odhanaya hada alqiyaas laa yasax qiyaaskaasi ma asaxayo waayo isla xukunkii asalka ku sugnaa faraca umaad gudbin ee mid ka nuqsaansan oo ka duwan ayaad u gudbisay farca idan wuxuu noqonayaa qiyaas hayru صaxiixa wa kadalika cagsiguna waa la mid xukunka asalka ku sugnaa hadduu yahay yani karaaho oo xukunka farca loo gudbinayaa uu noqdo mafaasid kaleoo dheeraadu ka leeyahay anoo uga qiyaasanayaan haddana waxaan ka dhigayaa inuu muxaram yahay xukunkana qiyaas baan ugu keenay masalada looga qiyaasanayana xukunkeedu waa karaahiyo waxaa lo odhanaya qiyaaskaasi ma asaxa waayo isla xukun keliya umaa tallaabin farcigii ee xukun dheeraad ka ama nuqsaan kale baad u tallaabisay farca waad u qiyaasatay qiyaas mar hadday kuugu binaysnayd qiyaas mar hadday kuugu dhisnayd masaladu qiyaaskaasi ma noqonayo qiyaas saxiixa waa qiyaasun hayru saxiix waxaa la mid ah haddii masaladu ay waajibo ahayd oo xukunka asalka ku sugnaa uu ahaa wujuub xukunka farca loo gudbinayaana uu yahay nadbi wuxuu noqonayaa markaasna qiyaas hayru saxiixa marka xukunka farca ku sugani wax loo qiyaasanayaa waa inuu musaawi la yahay xukunka asalka ku sugan wa ilaa qiyaasku asixi maayo shardiga labaad waxaa loo shardiyaa an yakuuna sharciyan qiyaasku waa inuu noqdaa mid sharciga loo nisbeeyey oo sharci ah laa caqliyan mid caqliga loo nisbeeyey waa inuu noqon yani xukum caqliya waa inaan lagu isbaatinayn ee xukun sharciya waa in lagu isbaatinaya falaa yahbutu dalika bilqiyaas yani xukunka caqliga kuma sugnaanayo qiyaas ku sugnaan maayo liannahu yuطlabu fiihi اlyaqiin waxaa la rabaa gudihiisa yaqiin baa la rabaa wاlqiyaasu yufiidu danna qiyaaskuna danni ayuu faa'iideeya mashaayikhdu waxay tilmaameen qiyaaskii waxaa loo shartiyaa sharci inuu yahay ee hadduu caqli yahay asixi maayo baabka aynu ka hadlaynaa waa qiyaas sharci ah qiyaasku inuu caqliyaadka galo waa jirtaa laakiin hadduu xukun caqliya ah, qiyaasku ku saabsan yahay wuxuu noqonayaa qiyaas caqli ahe ma noqonayo qiyaas sharciya ah. mawdica waxaynu kaga warramaynaana wuxuu yahay mawduucan waxaynu kaga hadlaynaana wuxuu yahay qiyaaskii sharcigaha ah ee qiyaaskii caqligaha ma markaa laba mas'alaa jirta mas'alo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa inuu farci yahay oo aanu asli ahayn oo caqaa'iddii bay ku saaraan caqiidadii qiyaas ma galo qiyaas tamhiil taasay waxay culammada qaarkood yidhaahdaan yaqiin baa la rabaa qiyaaskuna danni buu faa'iideeyaa baab waxaa la rabaa yaqiin masalada labaadna waxay tahay waa inuu sharci yahay oo aanu caqli ahayn waayo yani xukunka lagu sugayaa maadaama xukun sharciya yahay dee ilaaba ilaa qiyaas sharciya waa inuu yahay laakiin xukun caqliga ah hadduu noqdo qiyaas sharciya noqon maayo marka laba tacliiloo kala duwan baa la sheega laakiin bacdu ahlicilmi baa ilaaqa caqli oo baabulcaqaa'idna inay soo geliyaan markaa uga jeedaan mashaayikhduna waxaa laga yaabaa calaa hada ara'yi inay ku socdaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen cibaarada markaysagaa inuu sharci noqdo aanu caqli ahayn xawaashida qaarkood waxay odhanayaan xawaashida jamcu ljawaamica waxaa hadalkaasoo kale ku tusinaya ama sariix ku yahay in caqliyaadku ay tahay hayru sharciya nadar baana ku sugan oo waa dhici karta caqliyaadki inay noqdaan sharciya waxaa loo tusaaliyey caqliyaadka sharciga ah jawaazu ru'yatihi tacaala in la arkaa ilaahay inay jaa'is tahay min xaysu alcaql caqlan inay jaa'is tahay waa mas'ala yani waa xukmi caqli sharcina waa ku tacalluqdaa marka waa dhici kartaa bay yidhaahdeen iyadoo caqliye ah inay sharciye noqoto waa dhici kartaa bay yidhahdeen marka nadar baa ku sugan iطlaaqa laga fahmaayo yani caqliyaadku inaynay sharci ahayn xawaashida qaarkood baa qoraaya sida xaashiyada banaaniga iyo xaashiyada cadaarka ayaa ka mid a xawaashida qoraysa cibaarada jamcu jawaamic wuxuu odhanayaa wa kwnuhu hayra mutacabadin fiihi bilqaطci wa sharciyan in istalxaqa sharciya cibaarada jamculjawaamica ee mukhtasarada ah jamculjawaamica wuxuu yidhi waxaan ka ikhtisaariyey boqol kitaab oo usuul ah baan ka soo gaabiyey jamculjawaamica waa zuhaaa miati musannaf boqol kitaaboo usuulah inta aan aanu gaabiyeyna lagama sii gaabin kara buuri lianna taxta kulli daratin dura darro kasta hoosteeda waxaa ku jirtaa xabad luula ku hoos sugan marka kitaabka sidaa mukhtasarka u ah wuxuu odhanayaa waxaa loo shartiyaa wa kownuhu hayra mutacabadin fiihi bilqaci midaan lagu addoonsanoo bimacnaa dadka laga dalbin oo lagu waajibin qaci inay ugu camal falaan oo bimacnaa ay qaciyaan manaa danni arrin aan aqbali karin oo kale waa inaanu ahayn waxyaalo yaqiiniyaat iyo qaciyaat waa ictiqaadkii taasay waxay u tacliilinayaan wixii qaci yani markaa lagu tacabudaayo oo bimacnaa dadka looga dalbaayo inay ugu camal falaan ma dhici karto inuu qiyaas galo liannahu yulabu fiihi lyaqiin wاlqiyaasu yufiid الdanna saasay markaa ku tacliilinayaan shuruuxdu wa sharciya in istalxaqa sharciyan waxaa kaloo loo shardiyaa waa inuu noqdo mid sharciya waa inuu noqdo qiyaasku hadduu xukum sharciya keensanaayo yani saas yadaa waa inuu noqdo marka almuhim cibaarada mashaayikhdu waxay u eg tahay inay iyadu markaa iyagu isticmaaleen cibaaradan kooban laakiin ay labada arrinba ku sugayaan labada arrinba ay uga jeedaan xaggii caqaa'idda iyo xaggii axkaamta caqliga mid walba calaa kulli xaal qiyaaska caqliyaadka waa geli karaa laakiin qiyaas sharciya yani waa inuu xukun sharciya waxaa lagu sugayaa uun qiyaas sharciya xukunka caqliga alaxkaam alcaqliya waa saddex aljawaaz iyo alwujuub iyo alistixaala ama alimtinaac waa bannaanaansho iyo waajibnimo iyo mustaxiilnimo axkaamta caqligu waa saddexdaas axkaam sharciyana waa garanaysa raabican shuruud alcilla qiyaaska waxyaalaha loo shartiyo waxaa ka mida shartiyo cilada loo shartinayo wa yushtaradu fi lcillati sharطaan waxaa loo shardiyaa cilladii laba shardi an takuuna alcillatu mutacadiyatan waxaa loo shardiyaa cilladu inay tahay mid tallaabaysa oo faraca u tallaabaysa oo maxalka ay ku sugan tahay aan ku koobnayn fa in kaanat qaasiratan calaa maxalliha hadday tahay mid ku kooban maxalkeedaas oo aan ka tallaabayn imtanaca alqiyaasu biha in wax lagu qiyaastaa cilladaa sababteeda in wax lagu qiyaastaa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn oo mustaxiilah licadami tacadiiha ila alfarci waxaynay u bannaanayn gudub la'aanta aynay u gudbaynin ila alfarci faraca inay u gudbayn daraaddeed baa qiyaasku u noqonayaa midaan bannaanayn mid mustaxiila mihaalu dalika taa tusaalaheedu jaclu shahaadati khusaymata ka shahaadati rajulayn khusayme markhaatigiisii in laga yeelay laba nin markhaatigood mid la mid a licilati sabqihi inuu u dheereeyey daraaddeed sababta dheerayntuu u dheereeyey daraaddeed ilaa tasdiiqi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga salى اllahu alayh wasalam rumayntuu rumaynaayo binowcin min atasdiiqi nooc rumayna uu rumaynaayo nooca rumaynta ah oo lam yasbiqhu ilayhi hayruh cid kale aynay uga dheerayn oo uga hormarin cillada shuruudaha loo shardiyo waxaa ka mid ay yidhahdeen culammadu mutacadiye inay tahay baa loo shardiyaa mutacaddiya waa mid gudbaysa oo tallaabaysa oo maxalka maqiisu calayhiga aan ku koobnayn ee ka tallaabaysa oo farac kale u tallaabaysa markaa kaasiro hadday tahay cilladu ma dhici karto in xukunkaa la qiyaasto waayo sababtii xukunkaasi ku binaysnaa oo ku dhisnaa waxay ku koobantahay tahay maxalka maxalkaasuu ku kooban yahy meel kaleba kuma sugna sidee xukunkii sababteeda loogu gudbin karaa oo farac kale loogu sugi karaa iyadaan farac kaleba aanu ku sugnayn waxay culammadu isweydiiyaan cillada qaasiradaa marka hore wax ma lagu tacliilin karaa oo ma lagu cillayn karaa mise laguma cillayn karo culamada qaarkood waxay itlaaqeen cillada qaasirada inaan waxbaba lagu cillayn karin oo cillaba ma noqon karta yidhahdeen waana sida xanafiyadu itlaaqeen iyo bacdi kale oo madaahibta ka midi way yidhaahdeen cillada qaasirada ahi inay cillaba noqoto saalixa uma aha bacdi culamada ka midna waxay yidhaahdeen cillada kaasirada cillo waa laga yeeli karaa wax waa lagu tacliilin karaa way bannaantay in wax lagu cilleeyo qolada hore waxay cuskadeen waxay yidhahdeen cillada waxa loogu baahnaa waa in xukunka sababteeda lagu gudbiyo dee xukunku hadduu maxalkaa ku kooban yaho maxalkaaba aanu ka tallaabaynoo meel kaleba aanu u gudbaynin xaajo looma qabo cillo bes xukunkaana sidiisaa loo qaato waayo faa'iide ku sugan cilladii baan jirin maxalkan mansuuska ee xukunku ku yimi mooyaane meel kaleba haddaynay ku sugnayn wax faa'iiday cilladaasi leedahay ma jirto maalikiyada badankooda iyo shaaficiyada badankooda waxay ku tageen cillada qaasirada in wax lagu cilleeyaa way bannaanta waana sida ibnu subki jamculjawaamica uu ku saxiix gareeyey abulkhataab oo xanaabilada ka midina waa siduu doortay maxamed ulamiin ashinqiiti saaxibulmudakira waa siduu markaa yani isaguna arjaxay oo ku tilmaamay inuu daahir yahay oo tacliilka wax lagu cileeyaa cilada qaasirada ah oo cilo laga yeela waa jaa'iz waayo wax mancinaya ma jiro warka odhanaayo faaiida kuma sugnana waxaa laga jawaabay faaiida waa ku jiri kartaa faa'iidada ku jirta waxaa ka mid a xukunkii xoojin baa ugu jira oo marka la arko naska uu xukunka u sugnaaday haddana la garto macnaha uu u sugnaaday daraaddeed taqwiya ku sugan oo xukunkii waa sii xoojinaysa waa faa'iido faa'iido labaad baa ku jirto cilladii marka la garto inay sidaa tahay qaasirana ay tahay waxaa la garanayaa mas'aladan in wax laga qiyaastaa inaynay dhici karin iyaduna waa faa'iido waa faa'iido labaad oo iyaduna ku sugan wey tii hore haddaynu markaa ku noqonno taqwiyada ahaydna xukunkii markuu nas ku sugnaaday oo haddana la gartay sababtu u sugnaadayna inay saa tahay waxay ka dhigan tahay bimasaabati daliilayn inuu ku sugnaado kale nooc taqwiyaa baa ugu jira waxay kaloo sheegteen culammada qaarkood xukunkaa marka lagu camal falo oo loogu camal falo inuu nasku sheegay macnahaas iyo sababtaa daraaddeedna loogu camal falo in macnahaasi ku sugan yaho cilladaasi ku sugan tahayna loogu camal falo ziyaadatlajri baa ku jira bay sheegteen taasi waa iddiaa waxay u baahan tahay daliil niyadaasi markay raacdo inuu ajarku siyaadaayo daliil bay u baahan tahay laakiin waxyaalahay markaa sheegan bay ka mid tahay culamada qaarkood saaxibulmaraaqi marka wuxuu ku tegey tacliilkaasi inuu bannaan yahay cilada qaasirada wax lagu cilaynaya oo wuxuu yidhi wacallaluu bima khalat min tacdiya liyuclama imtinaacuhu wataqwiya culammadu wax waa ku tacliiliyeenoo cillo waa ka dhigeen cilladii ka madhnaatay tacdiyo xukunka la tallaabinayo o la gudbinayo tii qaasirada ahayd in wax lagu cilleeyo way ku tageen liyuclama imtinaacuhu wataqwiya si loo ogaado bay u banneeyeen cilladaas iyo tacliilkaas qaasirka ah cilladaa qaasirada in wax lagu tacliiliyo qiyaaska inuu mustaxiil yahay iyo taqwiyo si loo ogaado xukunku ku sii xoogoobayo oo xukunkiisii eh, xoog ku sii yeelanayo cala kulli xaal tacliilka wax lagu baa la ysku khilaafaya laakiin waxa lagu ijmaacsan yahay oo culammadu dhammaan isku waafaqsan yihiin sida usuuliyiinta qaarkood ay sheegeen oo shinqiidina ka mid yahay in waxa weeye cilladii kaasirada xukunku ku sugnaa in la qiyaasta inaan u bannaanayn marka culamada qaarkood waxay uga jeedaan cillo wax laga qiyaasan karo oo bimacnaa qiyaas lagu binayn karo baa tacdiyada loo shardinaya qaarna waaba diidayaanba ilaaqan cilladii qaasirada ahayd in waxbaba lagu cilleeyo waxay leeyihin faa'iida kuma jirto laakiin calaa kulli xaal khulaasada hadalku wuxuu ku urursan yahay sida saxiixa ahi xukum la qiyaasanayo cillo qaasiraa in lagu cilayaa ma bannaano ijmaacan oo qiyaas laguma binayn karo cillo qaasira marka cilada qiyaas lagu binayn karaa waa cila mutacadiya bisharطi inay tahay laba an takuuna kaliskaari waxaa kaloo loo shardiyaa inay cilladu noqoto sida sakhraamintoo kale waa inay noqotaa fakulamaa wujida aliskaaru fii shayin wujida ataxriimu fiih mar kastoo sakhraaminta la helo oo shay gudihii laga helo wujida taxriimu fiih xaaraantinimayntana gudihiisa waa laga helaya wa kaطucmi waalkayli waa sida aطucmi wa kaطucmi waa sida cuntadoo kale wاlkayli iyo beegoo kale wax la galaamaynayo fakulamaa wujida alkaylu aw iطucmu mar kastoo kaylka laga helo beegga wax la beegayo aw iطucmu ama cuntanimada laga helo fii shayin shay gudihii laga helo xaruma ribaa fiih ribadu gudihiisa xaaraan bay noqonaysa faidaa takhallafat markay dib dhacdo yacni cilladu fain kaana takhallufuhaa limaanicin hadduu yahay dibdhacay dib dhacday oo maqnaatay maanic daraaddeed inay u maqnaatay wax diidaaya daraaddeed inay u maqnaatay falaa tabtulu cilladu buri mayso kamaa low qiila waa sida haddii la yidhaahdo alqatlu lcamdu alqatlulcamdulcudwaanu dilka badrheerhka ah ee xadgudubka ahi cilatun lilqisaas cilli u yahay qisaasta waqad takhallafat fii qatli lwaalidi liwaladi waana dib dhacday yani dilkii waalidku uu waladkiisa dilay e, camdan cudwaanan e, badrheer daraaddii uu dilay ama xaal uu badrheeraayo xadgudubna markaa daraaddii uu dilay ama xaalu ku xadgudbaayo uu dilay yacnii cilladaasi waa dib dhacdo bimacnaa iyadoo joogtaa ah xukunkii la waayey laakiin maanic daraaddii baa loo waayey id innahu laa yuqtalu bihi yani waxay u dib dhacday dilkaa waalidku markaa waladkiisa dilay camdan cudwaanan id inahu laa yuqtalu bihi looma dilaayo fa yuqaalu inahaa takhallafat limaanicin waxaa lo odhanayaa waxay u dib dhacday oo bimacnaa cilladu xukunkii u keensan weyday limaanicin maanic daraaddeed wax diidaaya oo manciyey xukunkii inay keensato ayay markaa cilada xukunkii ay keensan lahayd u dibdhacay huwa alubuwatu maanicaasi waa aabbanimada fala tabطulu fii hayri اlabi kuma burayso cilladu yani aabbaha cid aan ahayn fakulamaa wujida alqatlu alcamdu اlcudwaanu min hayri اlabi wa naxwihi mar kastoo dil la helo dilkaasi uu badrheedh yahay dilkaasi uu xadgudub yahay aabbe cidaan ahaynna uu ka dhacay ama xaaluu ka dhacay aabbe cidaan ahayn ama laga helay aabbe cidaan ahayn wa naxwihi iyo cid aabbe la mida waa sida markaa hooyadii waa waalidnimada laga eegayaa wajaba alqisaasu waxaa waajibaysaa qisaas baa waajibaysa wain kaana takhallufuhaa min hayri lmaanic wain kaana takhallufuhaa min hayri maanicin hadduu ahaaday wuxuu u dibdhacay oo cilladu ay u keensan weyday xukunkii oo iyadoo cilladu joogto xukunku u baaqday min hayri maanicin wax diidayo mancinaya la'aanteed uu xukunkii yacni baaqdo maanicna aanu jirin falaa yasixu tacliilu biha in wax lagu cilleeya asixi mayso kamaa low qiila waa sida haddii la yidhaahdo tajibu azakaatu fi lmawaashi qiyaasan cala alamwaali tajibu waa waajibaysaa azakaatu zakada ayaa waajibaysa oo kale in la yidhaahdo wey fi lmawaashi xoolihii noolaa ayay markaa ka waajibaysa xoolihii noolaa ee markaa soconaayey xoolihii waa nool iyo mood qiyaasan cala alamwaali xoolaha kale qiyaas markaa laga qiyaasanayo ayaay u waajibtay bijaamici dafci xaajati almiskiin yacni danta miskiinka in lagu riixo oo lagu daafaco kulminta ay kulminayso ayaa lagu yacnii loo loo qiyaasanayo qiyaas daraaddii bay u waajibtaa cala amwaali looga qiyaasanayo laguna qiyaasanayo bijaamici dafci xaajati alfaqiir ka baahan xaajadiisa in la riixo oo la daafaco kulminta ay kulminayso labada masalaba ay ku sugan tahay ayaa markaa loo qiyaastay fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ina atacliila bidafci xaajati alfaqiiri qad takhallafa canha alxukmu fi ljawaahiri maala tacliilka wax lagu cilaynayo bidafci xaajati alfaqiiri faqiirka dantiisa in la riixo oo la daafaco oo dantiisa markaa baahidiisa la suuliyo tacliilka wax lagu cilaynaya qad takhallafa canha alxukmu fi ljawaahiri maala yani xukunku waa dib dhacay oo xukunkii waxaa laga waayey jawaahirta bimacnaa macdanaha markaysa waxaa qaaliga ah masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynayna oo dheemanta iyo yani markaysagaa rubiga iyo waxyaalaha kale la midka ah meerkuriga iyo ashyaadaas yani iyagoo markaysagaa xoolanimadii ku sugan tahay haddana dee waxa weeye lama odrhan zakadii xoolaha yani laga waajibiyey mid la mida lagama waajibin zakadii xoolaha laga waajibiyey yani marka oo kale lagama waajibin marka dafcu xaajati lfaqiirna waa loo baahanya oo tanba waa ku daaficbi lahay calaa kulli xaal cilada waxaa loo shardiyaa waa inay tahay mutarida muncakisa tacbiirkay culammadu ka cabiraan waa saas iiraad iyo incikaas bay ka cabiraan laakiin maadaama kitaabku kitaab muqarara yahay dalabatulmadaarisna loogu talagalay tacaabiirta isilaaxigee loo yaqaano haddii laga cabiro itiraad iyo incikaas waxaa laga yaabaa ardaydii inay ku adkaato ila kitaabku waa kitaab muqarare saas aawadeed macnihii bay culammadu sheegeen alfaadii way iska daayeen laakiin alfaadda isilaaxaan loo yaqaanaa shardigan waxay tahay waa inay tahay mutaridatan muncakisatan ama iiraad iyo incikaas baa loo shardiya iraadku waa maxay iraadku waxa weeye kulamaa wujidat alcilaةu wujida alxukm mar kastoo cilada la helo xukunka waa la helayaa waa idiraadkii bay la macno tahay mar kastoo cilada la helo xukunkii waa la helaya muncakisana waa inay tahay muncakisa waa maxay muncakisadana waxaa loo jeedaa kulamaa fuqidat alcillatu fuqida alxukmu yani mar kastoo cilada la waayo xukunkaana waa la waayayaa waa mutarida waa muncakisa ciladu joogtayaa xukunku joog ciladu maqnaatayaa xukunku maqnaa ya xukunkaa iyo ciladaasaa isla wareegaya waa isku xidhan yihiin ciladaa haddii la helo xukunkaa waa la helaya cilladaa haddii la waayo xukunkaa waa la waaye muncakisadu waxay ka iman kartaa waa xukunkii cillo keliya leh cilla waaxida xukunkii le weeyi laakiin xukunkii cillooyin mutacadida leh incikaaskii markaa laazim maaha maala wayse cillo kelii weysada ma jebiso ama bicibaara ukhraa sabab keliya weysadu kuma jabto asbaab kala duwan baa weysada jebisa mar wixii sabiilooyinka ka soo baxaa jebiya mar hurdadii baa jebisa mar hilibkii geeloo la cunaa jebisa calaa qawlin mar taabashadii gabadha ajnabiyadda alla taabtaa jebisa calaa qawlin hadda ma aragta munaaqashatu laqwaal hadda uma jeedno ila qowl aqwaasha ka mida wax waa lagu tusaalayn karaa waa inaga nidhi marka haddii mid ka mida ashyaadaa la waayo xukunkii u baaqan maaye waxaa dhici kartaa in sabab kale uu ku yimaado xidhnaanshaha uu iyada ku xidhnaa yacnii kama dhalanayso ilaaba ilaa in xukunka aan la helayn oo cilal mutacadiduu xukunku leeyahay oo marna sababtan buu ku yimaadaa marna kan buu ku yimaadaa marna kan buu ku yimaadaa markaa sabab asbaabtii ka mid mida ah haddii la waayo binaysadkii xukunku ku binaysnaa la waayoo la garay laakiin sabab labaad buu ku yimi xukunkuna cillo keliya ma lahay tusaale labaad qatliga qof la dilo inuu bannaanaadaa cillo keliya ma bannayso cilal mutacadidu ku bannaanaadaa mar wuxuu ku bannaanaadaa qisaas waa nafsu binafsi mar wuxuu ku bannaanaadaa riddo ya man badala diinahu faqtuluuh mar wuxuu ku bannaanaadaa zinan bacda ixsaan zina la sinaysto yacnii guur dabadi oo ruuxii oo muxsan noqday haddana inuu sinaystaa dadhiiggiis waa ku bannaanaadaa rajmaa ka imanaya waa saddexdii xadiiskii cabdullaahi ibn mascuud uu sheegayey sabab asbaabtaa ka midi baaqashaday baaqdo xukunku ilaaba ilaa inuu u baaqanayo ruuxa aan la dili karin kama dhalanayso waxaa dhici karta dilkii inuu ku bannaanaado sabab labaad incikaaska markaa waxaa loo shardinayaa xukunkii cilla waaxida leh oan cillo labaad lahayn haddii cilladaa la waayo ila mid quruu lahaa marka horebe waa in xukunkiina la waayaa haddii iiraadka ay weydo iyada ka waran iiraadkii muxuu ahaa kulamaa wujidat alcillatu wujida alxukmu mar kastoo cilada la helo xukunka waa la helaya markaasaa waxaa la helay iyadoo ciladii joogto oo xukunkii baaqday taas waxay culammadu u yaqaaniin ciladii oo joogta inuu xukunkeedu baaqdo fii suuratin waxaa la yidhaahdaa qaadix qawaadixda cilada ka mida ku suganoo magiciisana naqdi baa la yidhahdaa samaahu binaqdi ucaat lcilmi qawaadixulcillo wax la yidhahdaa jira naqdigu waa ka mid naqdigu waa maxay cilladii baa suuro laga helay xukunku baaqday qaadix ma yahay qiyaaskii cawaraya mise maaha waa la kala qaadaya ma shardi la waayey xukunkaasi u baaqay ama maanic meesha yaalla u baaqay mise labadaa waxaan ahayn u baaqay haddii shardi la waayey ama maanic meesha yaalla uu u baaqday qaadix ma noqonayo baaqashadaas cilanimadiina bushin maayo waxay ka dhigan tahay in laga khaas yeelo suuradaa laga reebay tusaale dilka badrheedhka wax loo dilo xadgudubna yani dilkaasi uu yahay waa dil camdi ah oo cudwaan ah qisaas buu waajibiyaa haddaba waxaa lagugu yidhi waxaan hayaa suuro dilkii camdigahaa ah ee cudwaankaha ah ku sugan yahay oo xukunkii qisaastu baaqday oo suuradaasi waa maxay suuradaasi waxa weeye waa waalid weladkiisii dilay oo waalidka weladkiisa dilay looma qisaasayo marka ciladaa cilladii aad sheegtay xukunka inay keensanayso buu wax yeelayaa mar haddii cilladii oo joogto oo xukunkii baaqdee lagu keeno xadiis baa ku soo arooray laa yuqaadu lwaalidu liwaladi mas'aladaa ku saabsan waalidka looma qisaaso wa calaa qawlin madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin madaahibta qaarkood waxay leeyihiin waalidkii waa loo qisaasayaa weladkii laakiin madaahibta qaar oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay leeyihiin looma qisaasayo xadiis baana ku soo arooray laa yuqaadu lwaalidu liwaladih xadiidka sixadiisa iyo saxiixnimadiisaa laysku khilaafa oo culamada qaar waxay u arkeen xadiidkaasi inuu daciif yahay dabeed asalkii bay ku socodsiiyeen masalada xadiiskuna ma sugna yidhahdeen culamada sidaa qabta waxaa ka mida maalikiyada almaalikiya waxay qabaan waalidka waa loo qisaasaya waladkiisa bacd xanaabilana waa qabaan alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin laftiisu sidaasuu arjaxaya wuxuu leeyahay waalidka weladkiisa waa loo qisaasaya waxay ugu dhisan tahay xadiiskay u qabaan inuu daciif yahay madaahibta qaarkood oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay leeyihiin waalidka weladkiisa looma qisaaso xadiiskuna waxay leeyihin waa saabita waa qawi duruqna waa leeyihin waana qowlka marka almuhim waxaa lagaga jawaabayaa mas'alada ku saabsan qatligii camdigae cudwaanka ahaa oo meesha yaalla in haddana qisaastii ay baaqatay suuradaa waalidka ay ku baaqatay maanic baa keensaday inay baaqato inuu xukunkaasi baaqdo maanic baa keensaday maanicaasi waa maxay waa waalidnimada wa huwa اlubuwatu ama huwa alwaalidiyatu waa waalidnimada marka mar hadduu maanic u baaqday wuxuu noqonayaa inaynay waxba yeelaynin xukunkii oo baaqdo cilladu joogto saasay lihi aqwaal badan baa calaa kulli xaal ku sugan markay idiraadka weydo culamada qaarkoodna yani waxaan filayaa toban qowl in ka badan inay ku jirto masalada laakiin kutubta mukhtasaraadka marka la maraayo qowl aqwaasha ka mida ah lagu gaabsadaa oo lagu kaaftoma hadda waxaad ka qabsataa hadday maanic daraaddii xukunkaasi u baaqdo oo cilladoo joogta xukunka la waayo yani waxa weeye cilanimadii waxba yeeli maayo ya haddii laakiin maanic daraaddeed aanu u baaqan tacliilkii in wax lagu cileeyaa inaanay asaxayn oo cilladaasi ay burtay oo naqdigaasi ku yimi oo qaadixaasi ku yimi naqdiga la yidhaahdaa ayaa markaa laga qaadanaya hadda markaa waxaad ka qabsataa yani intaas hadda ka qabsa wixii tafaasiila kutubta kale ee markaa yani sii balballaadhinaysa baynu in allahu tacala ugu tegeyna marka amhilada iyo tusaalayaasha bay mashaayikhdu ku caddeeyen waa sida iskaarko kale mudarida muncakisa waa maxay waa iskaar waa sakhraamin oo kale weeyi waa miaal bilmihaal yatadixu lmaqaal bay culammadu yidhahdaan tacriifaadku waa adeg yihiin wakhtiyada qaarkood bay culammadu waxay sameeyaan altacriifu bilmihaal tusaale in wax lagu tacriifiyo waa sida ibnu maalik aad u isticmaalo alfiyadiis ya mihaal shuruudihii oofsaday ayuu sheegaa markaasaa bacdi ictiraadaan oo yidhaahdaan shartu kadaa buu ka tegey shartu kadaa buu ka tegey caynkan baanu baraarujin war tusaaluu ku baraarujiyey ila isilaaxiisa iyo qaacidadiisa waa in la ogaaday marka almuhim iskaar oo kale way leetay iskaar la helo sakhraamin la helo taxriimkii waa la helaya iskaar la waaya taxriimkii la waa khal buu ruuxu hayste markuu khal ahaa xaaraan ma ahayn sababtu maxay tahay iskaarkii baan ku sugnayn khalkiibaa yani waxa weeye muskir buu noqdo waa khamriyoobey asbaxa khamran xaaraan buu noqday iskaarkii baa laga helay muxaram buu noqday sababuu la yimi daraaddeed sababuu la yimi iyadayna jirin ayuu haddana khamrigii khal noqday ya isagu wax sababa kuma laha waxba kuma darin hadh isagoo yaallo bacad ma dhigin wax kale kuma samayn ya khamriguunbaaba khaloobo iskii u khaloobay iskaarkii baa meesha ka baxay iskaar la waaya taxriim la waa marka taxriimkii wuxuu ku xidhan yahay iskaarkan sakhraamin haddii la helo taxriimkii waa la helaya sakhraamin haddii la waayo taxriimkii waa la waaya waa sida ducmiga iyo kaylka iyaduna halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk